بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wuxuu uhi sheekhu raximah الlah faslu ay hada fasil waxa uu kaga warramayaa fasalkan istinjada ayuu kaga warramaya iyo aadaabta ay leedahay qadaa ilxaaja walistinjaau istinjadu waajibun min albowli walgaayd kaadida saxaradii saxaarada laga isinjoodaa waa waajib wey walafdalu sida afdalkee fiicani an yastanjiya bilaxjaari dhagxaan inuu ku istinjoodo weeyaan uma yutbicuhaa bilmaai dabeetna biya uu raaciyo wayajuusu waxaa bannaan an yaqtasira inuu ku gaabsado cala almaay biyo inuu ku gaabsado oo ku sinjoodo keliya ayaa u bannaan aw calaa halaathati axjaarin ama saddex dhagax inuu ku gaabsado oo ku isinjoodo ayaa markaasi waxa weeyaan u bannaan yunqii bihinna uu ku nadiifinayo dhagaxaantaasi almaxalla maxalka iyo meesha kaadida iyo saxaarada ka soo baxday uu ku nadiifinayo faidaa araada markuu doono aliqtisaara calaa axadihimaa midkood inuu ku gaabsado falmaa afdalu biyaha ayaa fadli badan wayajtanibu waa ka fogaan doonaa istiqbaala alqiblati qiblada qaabilitaankeeda iyo wastidbaarahaa u dabajeedinteeda fi saxaraa meesha saxaarahee bannaan ayuu marka waxa weyaan ka fogaan doonaa inuu u jeesto wayajtanibu waa ka fogaan doonaa albowla kaadida iyo walqaa-idana filmaa raakidi biyaha fadhiya inuu marka ku kaajo ama ku saxaroodana waa ka fogaan doonaa wa taxta shajarati lmuhmirati geedkii midhaha lahaa hoostiisana iyadana waa ka fogaan doonaa wa fi ariiqi dariiqi dhexdiisana waa ka fogaan doonaa wailli harkiina meelaha harkee la fadhiistana iyadana sidaasoo kale waa ka fogaan doonaa inuu ku xaajo guto wathuqbi godkiina waa ka fogaan doonaa walaa yatakalamu cala albawli kaadida markaasi ku hadli maayo iyo walqaaidi yani markuu xaajo gudanayo weyaan hadli maayo walaa yastaqbilu shamsa qoraxda qaabili maayo walqamara dayxa walaa yastadbiruhumaa una daba jeedin maayo halka wuxuu naga warraba istinjadi iyo aadaabta ay leedahay waay horta istinjada wuxuu inoo tilmaamay xukunka ay leedahay xukunkeedu waa waajib walistinjaau waajibun istinjadu waa waajib wey min albawli walgaaib in laga istinjooda kaadidii iyo saxaradii kaasi waa xukunkii waay maxaa lagu istinjoonayay waxaa lagu istinjoodaa biya biyahaynu soo marnay ee la odhan jiray almaa lmulaq almaa lmulaq biyahaasi waa aahirun muahirun gayru makruuhin xataa ka waxa weeyaan isagu makruuha laftiisu mmushambaska ahaa hadduu qofka ku isinjoodo waa sax wey waa aahirun muahirun weeyaan marka waxaa lagu istinjoonaya biyo ko waxaa kaloo lagu lagu istinjoonayaa dhagaxaan laba iyo dhagaxaanta halkooda waxaa geli kara dhagaxa halkiisa waxaa gelaya dhagaxa halkiisa maxaa gelaya wixii la macnaa dhagaxa sida dhagax oo kale ah dhagaxu waxbuu jarayaa saasoo kale waxuu goynaya yani nijaas wuu jaraya maogta nijaastii wuu nadiifinaya saasoo kale wuxuu nadiifinaya waay sida markaa maalan warqadda oo kale qoriga oo kale iyo maradii oo kale iyo kuwaasi way waxay la macno noqonayaan dhagixii bay la macno noqonayaan meeshii bay nadiifinayan hadduu meesha aanu nadiifinaynin oo wasakheynaya un iyadii lagu sinjoon maayo walow shay jaamidaba ha noqdaba shay qallalanba ha noqdaba wayna tilmaami doonaa insha allah marka waxaynu sheegnay im shay lagu sinjoonayo imse shay biyaha iyo dhagaxa dhagaxa waxaa iyo dhagax wixii halkiisa geli kara la macnaa sooma waay dhagaxa ma waxaa lagu sinjoonayaa marka biyo la waayo mise way siman yihiin oo qofku hadduu doono dhagax buu kuisinjooni hadduu doonana biyuu kuisinjooniy oo isagoo biyihiiba haysta iyuu iska tegi karaa oo dhagaxi qaadan kara mise ilaa uu biyo waayo dhagax ma isticmaali karo labada waa kee ya labaduu kala dooranaya soo isagoo biyihii haysta waa u dhagax buu kuisinjoon karaa soo ma waa saas waay haddaba marka dhagax lagu istinjino dhagaxu shuruud buu leey shuruud ayuu yeelanaya waa inuu yahay aahir maxaa ku baxay nijaas nijaastaas waxaynu qaybinanaa laba iyadana inay noqoto cayn shay laftiisuba nijaasa cayn nijaasa iyo mutanajis labadaasu noqonay caynta nijaaska muxuu noqonaya saaladii oo kale saaladaa dameeraho kale ku sinjoon maayo laanna iyada lafteediiba nijaas ba waa cayn najisatun mutanajisna waa maxay mutanajis waa maxay waa shay nijaasoobay isagana lagu sujood maayo dhagax nijaas lahoo ama saxaro leh ama kaadile qofku qofka ku maayo istijmaar baa la dhahdaa marka dhagax lagu sujoonay istijmaar ayaa la dhahaa waay marka waa inuu aahir yahay waa inuu meesha nadiifinayo maxaa ku baxay wixii aan meeshaan nadiifinaynin sida qururadda oo kale qururaddu shay adagba ha noqoto sida dhagax oo kale lakin waxba ma nadiifiso wixii ina sii marmarisa un mooyaane waxba ma jarto marka waa inu wixii goynayo wey wixii waa inuu jarayo waa inaan waxaan soo baxay oo kaadidii saxaradii ihi waa inaanay maxalkoodi ina dhaafin meeshay ka soo baxeen waa ina dhaafin hadday dhaafto oo saxaradii kale maalan barhidha ay soo gaadho biyo mooyaane dhagaxu waxba ka tari maayo biyo mooyaane dhagaxu waxba ka tari maayo ka shuruudahaas ayaa ay leedahay sidoo kalena waa inaanu noqonin shay macuum cuntaa cunto ah waanu noqon cuntooyinka iyadana lagu sinjoon maayo waayo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay markii ay jinku u yimaadeen inuu ushe waxa weye zaadka ay weydiisteen waxa uu ku yihi lakum kulu cadmin dikra smullaahi calayhi laf kastoo magaca ilahay lagu xusay baad leedihiin awfara maa yakuunu laxman markuu ugu hilib badan yahay yaad leedihin markaasuu rasuulku wuxu yihi calayhi isalaatu wasalaam waxa weeyaan eh, saaladin wuxu wuxuu noqonaysaa bacaratu waxa weeyaan saaradn eh, saaradana waa calafun lidawaabikum wa kullu bacaratin calafun lidawaabikum saalo kastaana calaf bay unoqonaysaa xoolihiin markaasu rasulku wuxu uhi falaa tastanjuu bihimaa labadaasi ha ku isinjoonina labadaas maxay yihiin acaamu ikhwaanikum min aljin walaalihiina muslimiinta ah ee jinka ayaa waxa weeyaan cunto ay u tahaye ha ku isinjoonina mar haddii cuntadii jinka la yidhi yaa lagu isinjooni min baabi wlaa cuntadii aadamiga marka waxaa lagu isin waa cunto noqon cuntada laga hadlay walistinjaau istinjadu waajibun waajib weeye min albowli walqaa-idi kaadida iyo saxarada laga istinjoodaa waajib weeyaan walafdalu sida fiican waxa weeye an yastanjiya inuu ku istinjoodo bilaxjaari dhagaxaan uma yutbicuhaa uma yutbicahaa deetna uu raaciyo bilmaai biyo uu raaciyo saasaa wanaagsan marka mar haddaynu nidhi biyaha iyo dhagaxu labaduba qofku ku doonu qaadanaya keebaa sida ugu fiican waxa weeyaan buri sheekhu inuu marka hore uu isticmaalo dhagaxa dabeetana uu biyaha ka dabageeyo marka labadiibu u isticmaalay labadaba in la wada isticmaalo ayaa ugu fiican waay dhagaxa qofku ku sinjoon doonaa markaa dhagaxu wuxuu jarayaa nijaasi buu jaraya wixii hadhay ayay uulinayaan haddaba aaan bay uulinayaan nadiifinayaan marka inuu labadiiba wada isticmaalo dhagax intuu horeysiiyo biyihii dambeysiya ugu fiican cagsiga ka dhig cagsi waa maxaa la horeysinaya biyaha maxaa la dambeysinaya sax maaha taas waayo waxaa loo leedan leedaan jirinba marka dhagaxa marka dhagaxa la horeysiiyo dhagaxu wuxuu jarayaa shaygii shaygiibuu goynaya biyuhuna maxay goynayaan raadkii haay iyaguna meeaa nadiifinayaan lakin hadad marki biyaha haddaa la isticmaalo dhagax muxuu jaray waxba ma taraya waa faaid male faaid mala wayajuusu waxaa banaan an yaktasira cala lmaa biyo inuu ku gaabsado aw calaa alaaati axjaarin ama saddex dhagax inuu ku gaabsado yunqi bihina almaxalla meesha uu ku nadiifinayo maxalku waa meesha ay kasoo baxday albawl walqaacid uu ku nadiifinay saddexdaa dhagax buu ku nadiifinaya waay waxaa kale shardiga oo shuruudda dhagaxa ka mid a ah. saddex dhagax inay noqdaan saddex dhagax inay noqdaan culimaduna waxay idhahdeen halaathu masaxaatin saddex masaxitaan marka koowaad waa inuu masaxaa mar labaadna uu masaxaa mar saddexaadna uu masaxaa saddex masaxitaan lagama yarayn karo saddex masaxitaan lagama yareyn karo in laga badiya mooyaane saddexdaasi haddii meeshay ku nadiifoobi weydo waa laga badinaya waa laga kordhinaya marka la kordhiyana waxaa laga dhigayaa witri tiro kale dhamaan ya oo markaa saddexdii meeshii way nadiifin weyday waxay noqotay in la kordhiyo maxaa laga dhigayaa shan shantii lafti way nadiifin weyday waxay noqotay in la kordhiyo maxa laga dhigayaa ya toddoba witr baa laga dhigaya nasixitaanka markay ka cabireen waxay ugala jeedaan hadduu qofku hal dhagax oo saddex daraf leh oo saddexii daraf ku masaxo u soo xasiliya bay hahdeen inaan saddex masaxitaan baa la yidhi dhagaxii buu qabtay darafkaas ku masaxay haddana wuu leexiyey darafkii kale ku masaxay haddana wuu leexiyey darafkii saddexaad buu ku masaxay meeshiina nadiif bay noqotay sax wey saddex dhagax hadduu isticmaalona ya waa sida ugu fiican wey waay faidaa araada markuu doono الاقتصار على axadihimaa midkood inuu ku gaabsado midkood midkood kee labadee biyaha iyo iyo dhagaxa inuu mid ahaan u isticmaalo hadduu doono falmaa afdalu biyaha ayaa fadli badan de biy way nadiifinaya mesha maogti waxba kama tegayaan halku dhagax wa ka tegi karayo haddaba halkan wuxuu inooga tilmaamayaa aadaabta qadaa ilxaaja wayajtanibuu waa ka fogaan doonaa istiqbaal alqiblati qiblada qaabilitaankeeda iyagoo istidbaar ahaa u dabajeedinteeda fi saxaraai meesha bannaan ee saxraha markuu ku xajo gudanayo qiblada waa ka fogaan doonaa qiblada marka waxa weyaan la qaabili maayo una daba jeedin maayo waay waxa weeyaan markuu qofku uu xaajo gudanayo waxaynu uqaybinaynaa labun baynu uqaybinayna labadaba lasii qaad qaadi kara lakin horta labaynu guud ahaan uqaybinayna inuu meel banaan oo wax asturaya aanu jirin inuu ku xajo gudanayo iyo meel wax asturaad wax asturaya leh inuu ku xajo gudanayo haddii meel banaan ay tahay sida saxaraha iyo banaanka ay tahay inuu qibladii qaabilo oo u jeesto markuu xaajo gudanayo fadhiisto ama uu dhabarkiisa u jeediyaa waa xaaraan wayajtanibu istiqbaal alqiblat istibara fi saxraai yani saxaruhu waa meesha bannaan weeyaan ee wax asturayaba aan lahayn saatir aan lahayn ayib waxay noo hadhay ya inuu saatir jiro soo ma meeshaas saatirkiihina waxaa asturaya inuu noqdo wax asturayo oo meel loogu talagalay xaajadaba in lagu guto sida suuligii oo kale oo loo dhisayba xaajo gudasho iyada istiqbaalki istidbaarku waa jaa-is waxa weyaan de laakiin hadday afdalku waxa weyan laga jeesto aan loo jeesan waxba dhisnaadaba laakiin haddii ay marka waxa weyaan ay dhacdo oo suuligii xagga qiblada loo jeediyo ama xaggan loo jeediyo dhabarka qofka u jeedinayo dhib male dhib male waa jaa-is way banaantay waxaa hadhay meeshii aan loogu talagelin ee laakiin saatira way asturaysaa qofka ama gidaar ha noqdo ama dhagaxaan ha noqoto uu dhex galay ama geedo waaweyn oo isku asturay ha noqoto oo markaa asturaya saatirkaasi iyaduna dhib male markuu shaygu asturayo ee uu u dhow yahay una ka fogeyn uu u dhow yahay marka la leeyahay saddex dhudhun halaathatu adrucin waa ka fogaanin waa inuu jiro saddex dhudhun saddexda dhudhuni labadii dhudhunba waa mitr marka waa mitr iyo conton centi waa inun ka fogaanin gidaarkii ama shaygu isku asturayay waa inuu u dhawaadaa korna waa inu kacsanaadaayo thuluthey diraacin diraaca marka saddex meelood qala meelood koru taagan yahay oo qofka hadduu fadhiisto madaxiisu mooyaane waa ina wax kale allaan la arkaynin marka waa inu asturay dadkii ka asturay hadduu asaatirkaas uu jiro iyaduna suuligii oo kale ayuu la macno noqonaya waay wayajtanibu lbawla wayajtanibu albawla kaadidina wuu ka fogaan doonaa walghaa'ita fi lmaai araakibi biyaha fadhiya u kala fogaan doonaa kaadidii saxarada wayajtanib lbalw alghaa'ita fi lmai raakidi biyaha fadhiya alma raakid waa biyaha fadhiya weyaan biyaha fadhiyana kaadidii saxaradii uu kala fogaan doona oo biyo fadhiya ku kaaji maayo saxaradun kama daranba soo ma laba arrimood labadaba way waa waa waa loo diiday rasuulku uu diiday caleyhi salaatu wasalaam nahaa an yubaala fi lmaai araakidi biyaha fadhiya in lagu kaajo rasuulku waa diiday caleyhi salaatu wasalaam waay biyuhu hadday yar yihiin oo lagu kaajo way nijaasoobayaan hadday badan yihiin oo isbedeli waayaan waa daahir laakiin de qurun bay noqonayaanoo dadkii isticmaali lahaa ama cabbi lahaa ama wax ku karsan lahaa markay arkaan meesha lagu kaajay waxba ka dhaansan maayaan saasaa loo jeeda wa taxta shajarati lmuhmirati geedkii midhaha lahaa hoostiisana waa lagala fogaan doonaa iyadana oo qofku wuu ka fogaan doonaa wuu ka fogaan markuu xaajadu gudanayo wuu ka fogaan geed hoostii oo midho leh marka geedku de marna har buu leeyay waa la harsanaya marna midhuu leey marka markaa midhaha uu leeyay de midhihii baa soo daadanaya marka midhihi marka dhulka soo daataana qurun bay qurunkii hoos yaalay bay ku dhacay cidina qaadan mayso marka waa lagala fogaanaya iyadana wa fi ariiqi dariiqna wuu ka fogaan doonaa dariiqa dhexdiisiina lagu xaajo gudan maayo qofku wuu ka fogaan wailli harkiina waa ka fogaan doonaa oo harkana meelaha harkay dadku harsadaan ya waktiga sayfka kuleelku jiro meelaha dadku ay fadhiistaan ay harsadaan iyadana waxa kale iyadana lamid noqonaysaa meelaha la cadceedsado waktiga dhaxantu jirto dadku ay fadhiistaan ay cadceedda isku dhigaan iyaduna waa la mid marka mesha maxay kuso urarsaa un meelaha la fadhiisto ama har ha noqoto ama meel cadcad ha meel dadku fadhiistaan iyadana lala tegi maayo wauqb uqbigu waa godka wey godna iyadana waa uu kala fogaan doona qofki wauqb godkiina wuu ka fogaani meelaha godadkaana xaajada la tegi maayo godka waxaa laga yaaba inuu ku jiro xayawaan daciifa ah. oo ku dhimato waxa weyaan kaadida iyo waaas sida quraanjada iyo waxa lamidka ah waxaa kale laga yaabaa in xayaa in xayawaan wax dhibaya ah oo ku jiro sida masaskii oo kaley deetna qofkay markay ka soo baxaano dhibaato bay gaadhsiiyaan baa dhici karta walaa yatakalamu cala albawl walghaa'iti xaajada dusheeda ku hadli maayo walaa yatakalamu hadli maayo cala albawli iyo walghaa'id markuu saxaronayo ama u kaajayo ee xaajo uu gudanayo hadli maayo xadiid baa soo arooray culimadu marka ay saxiix yeelaan oo rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu yihi laa yakhruju rajulaani yadribaani algaa'ida kaashifayni can cawratihimaa laba nin ma baxaan iyaga oo markaa waxa weeyaan meeshii lagu xaaji gudanay tegaya cawradoodiina fayday oo sheekeysanaya fa ina allaha yamqutu calaa dalik ilahay arrintaas ugu cadhooda buuhi markaa hadalka iyo sheekada ayaa la iska dhaafay walaa yastaqbilu shamsa qoraxda qaabili maayo iyo wlqamara toona walaa yastadiruhuma una daba jeedin maayo nuska qaar ka mid ihi mutunta qaar ka mid a ah, intaas kumaba taale baa la yidhi in laga jaraanaba wanaagsanba adceedda la qaabili maayo xagga dambana jeedin maayo dayixin waa lamid ya markaa ha u jeesan wey laakiin waa waa qowl daciifa ya madhabka dhexdiisu daciif ku yihi imaamu nawi raximah llah wuxu waa baatil weeyaan ama waa xadiid markaa xadiidkaas ayuu tilmaamay inuu baatiliy markaa adugu calaayi xaal waa daciif wey haddii imika la yidhaahdo imika inagoo kale inagoo kale ka soo qaad qibladeena meeday waa xaggan qofku markuu meel banaan joogo meel banaan markuu joogo qiblada ha qaabilin baa la yidhi hana u daba jeedinoo xagga hadduu dhabarkiisa ujee dhabarkiisu hadduu ujeedin qibladii iyadana sax maaha marka maxay noqonaysa inuu jeesta xaggee bariya galbeed sidii xadiidka rasuulka shariquu shariquu aw garibuu ama bari u kaco ama galbeed marka dad bari la kacay qorna xili waad qaabishay haddaad gabad la kacdidna ood dhabar jeedisay qoraxdii iyo dayaxi midna o dhabar jeedina waa lagu yiri agad jeedsanaysa marka ma loo jeesaa ma jirta de soo ma ah, saas ninba waxa la yidhi dadka de ma garanaya si waxu jiraan si hadalkaasi u jira garan mayne waa la sheegaa un markaa waxaa la yidhi sago cirkuu kahajeelaha kale masail waa sidee sirduul culimo qastaan mahoo waxaa la yidhi qiblada hawjeysani xaggana hawjeysani xaggan cadeedan hawjeysani hanagu daba jeedini dicirkun ba hadhay buui <laughs> ya marka eh, intaas waa daciif weyaan intaas waa daciif sida muctamidkii waxa weeyaan waa way banaantay faslu waladii yanqud lwuduua weysada ka jebinayaa sittatu ashyaa lix shay weeyaan ma akhraj min asabiileyn labada jid wixii kasoo baxa ka koowaad wey wannawmu calaa gayri hay-ati lmutamakini iyo hay adii mutamakinka si aan ahayn markaasi loo seexdo seexashadii wa zawaalu lcaqli caqliga u zuula bisukrin sakhraannimo ku zuula aw maradin ama xanuun ku zuula walamsu rajuli iyo ninka taabashadiisa almar'ata alajnabiyata gabadha ajnabiga ugu taabto min geyri xaailin wax kala teeda iyadooyna jirin wamasu farji laadamiyi aadami farjigiisa taabashadiisu iyaduna waajibinaysa bibaطini kafi baabacada markaas lagu taabto wa masi xalqati dubuurihi dabada wareegeeda taabashadeeduna waa burinaysa cala jadiidi qowlka jadiidka markaynu qabano halkan muxuu nooga sheegay wixii weysada jebinayay waxa weysada jebinaya waynu soo aragnay saasaa mahayn waay marka waladii kii yanqudu lwuduu'a waysada burinayaa sittatu ashyaa lix shay weeyaan maxaa ugu horey maa kharaja min asabiileyn sabiileynku waa maxay alqubulu wadubur wax kastoo ka soo baxa maxay u qaybsamayaan laba labadaas maxay kala yihin waynu soo sheegnay waa antii hore soo waay yaa sheegaya intiin xaggiina fadal haye istaag hay ya maya maya maya waay hay sheekh adu istaag haye ya maya maya waay aye sheekha xaajiga xaaji aye may waay <laughs> haye adiga a ah. haye farid jazaka allah waxaan u qaybeynay maa kharaja min asabiileyn inuu yahay muctaad iyo gayr muctaad caad ahaan halkan waxaa ka soo baxa iyo ka soo bixin maxaa soo baxa oo macruufo la yaqaano halkan soo mara labada jid waxbaa soo mara la yaqaano soo maha kaadida iyo saxarada iyo neefta iyo manida iyo wadida iyo medida intaas waa muctaad caada halkaas ka soo baxaan meelhaas ka soo baxay hayru muctaad waa waxaan meeshanba hore lagu aqoonba lakiin soo maray sida dhiig oo kale qof baa dhiig buu kaajay ama saxaradii oo kale dhiig baa dhiigu mooy wax kale kama imanin ama waxa weyaan saasoo kale qururux baa kasoo daatayba ya dadka qaar kamid a ah caloosha xayawaan baa kaga dhasha dabeetana dawayin waxbu isticmaalaa xayawaanka laftiisa baa soo baxaba waa hayru muctaad waxaan caada mesha kasoo bixin wey wax kastoo halkaas soo maraa wuxuu doonaba ha ahaadee labadaa jid wixii soo mara weysada waa jabinaya dhado labadaa meelood wixii soo maraa weysada waa jabinaya waa intaas wey horena soo mar wanawmu kalabaadna waa hurdada wey isna waa jabinaya calaa gayri hay-ati lmutamakin hay-at lmutamakin waynu soo baranay soo mahayn siday ahayd inuu qofku salkiisa dhulka u dhiga soo maha dhulka dhigitaankiisu qeyb maaha nuska qaar ka ah waxay qorayaan dhulka iyo laftooda cala alard laakiin qeyb maaha dhulka hadduu qofku kursi uu ku fadhiisto wanaagsan oo si fiican ugu fadhiisto waa lamid haddii waxa weeyaan saasoo kale daabadiisii waa lamid uu si fiican ugu fadhiista iyadana intubu isa wada gudagelaya lamid bay noqonaya ka saddexaadna zawaalulcaqli caqligu zuulo weeyaan bisukrin sakhraannimo ku zuula aw maradan ama xanuun ayaa uu ku zuulayaayo qofkiiba markaa miyur doorsoomaya oo kooma ayuu gelaya walamsu rajuli iyo ninka taabashadiisa oo taabto almar'ata aljnabiyata gabadha ajnabiga ah. kitaabkeenii hore wuxuu qoray wuxuu noo qorayay waxa wey iltiqaau basharatay rajulin wamraatin kabiirayni ajnabiyeyni min eyri xaail saasuu inoo sheegay saasaana wanaagsan oo nin iyo gabadh jirhkooda hadduu isgaadho labadubuu ka jabaya waa koo kabiirayni way waaweyn way qaangaadhay ajnabiyeyni ajnabi kale ah ajnabi iyo iyaguna way kale min gayri xaailin wax kala teedi ana ma jiro oo muro iyo wax noocaasoo kala teedi ma jira jidhkiiba saas ku gaadhay iyadana weysida waa ay jabaysa haddaad xusuusatiin odayaasha iyo islaamaha iyo marka ay islaanto kale marka qof rag nin gacan qaadayso shalmadeedii ku dulayso gacanta ya min eyri xaaili min eyri xaailtaas dee laga cararay waa xaail buu noqonaya marka soo ma lakin su-aasha waxaa weeye inay ruux dumarihi nin ay gacan qaado xukunkeeda maxay ma banaana taas iyadu ma banaana ninku inuu gabadh gacan qaado gabadhuna nin inay gacan qaado ma banaana wamasu farjil aadamiyi aadami qof aadamiya xubintiisa taabashadeeda iyaduna weysada waa jabinaysa bibain lkafi baabacda lagu taabto bainku waa daahirka maaha bainku waa baabacada wey iyaduna waa so wamasu xalqati duburihi dabada wareegeeda taabashadeeduna waa cala ljadiidi qowlka jadiidka markaynu qabanno imaam shaafici laba qowl buu ley qowl jadiida iyo qowl qadiima insha allah kutubta soo socota in ku faahfaahin doono aqwaasha shaafici marka qowl jadiid mar haddaa la sheegay qowl qadiima baa jira qowlka qadiimka muxuu ohanayaa dabada taabashadeeda qofka hadduu dabadiisa taabto xalqat dubur hadduu taabto dabada wareegeeda hadduu taabto weysadiisu oo bibaatin kafru ku taabto weysadiisu jabmayso qowlka qadiimka ohanaya caynka qowlka jadiid halkii nagu yaalana muxuu ohanaya way jabaysaa labada qowl keeba xoog badan qowlka qadiimka ee aan halkan noogu oolin ee kasoo horjeeda kale ee odhanaya waysadu ma jabayso waayo daliil ma leh maxaan daliil lahayn inay weysadu ku jabayso dabada taabashadeeda daliil ma leh waayo laakiin xubinta taranka taabashadeeda daliil baa ku yimi man masa dakarahu falyatawada qofka xubinta taranka taabta ha weysaysto ha weysaysto marka eh, dabaded iyadu wax daliil kumusaarorin loogumana qiyaas qaadan karo waayo waxay dhahdeen culimaduba batil alkaf marka laleeyahay taladud baa ku jira lakiin laakiin dabada taabashada taladud kuma jiro sidaa awgeed taabashadeedu sida raajix waxaa weeyaan weysada ma jabayso faslu wladii yuujibu lgusla wladii kii shaygii yuujibu lgusla maydhiga waajibsanaya sitatu ashyaa lix shay weeyaan alaaatun saddex tashtariku fiiha arijaalu wnisaau rag iyo dumarku waa wadaagaan wahiya saddexaas waxa weeyaan iltiqaau khitaaneyn labada gudan oo kulma kalabaadna waa inzaal maniy inzaal maniy manida soo degitaankeeda imaanshaheeda wey ka saddexaadna almowtu geerida wey wlmowtu ay wthalitha almowt wa halaatatun saddex takhtasu biha nisaa dumarka ayaa la gaara wahiy alxayd wanifaas waana xaydka nifaaska wey iyo wlwilaad dhalmada kalaftiis waana soo arag soo saama waxyaabaha mariyada waajibsadaa sheekhu wuxuu inoogu sameeyey tafsiil yaroo wanaagsanoo ama taqsiim fiicanoo wuxuu ka dhigay saddex raggu ay rag iyo dumar ay wadaagaan iyo sadha saddex rag ragga iyo dumarku labaduba ay wadaagaan iyo saddex dumarku u wladii kii yuujibu lgusla maydhiga waajibsanaya sitatu ashyaaa lix shay weeyaan alaaatun saddex tashtariku fiiha arijaal wnisaa ragga dumarku waa wadaagaan wahiya iltiqaa khitaaneyn khitaaneynku waa labada gudan marka waa labada xubnood marka maxaa logala jeeda halkan jimaaci iyo galmadii baa loogala jeeda waay markaa hadduu jimaac yimaado meedhashadiina way waajibaysaa marka culamadu waxay ka cabiraan qaarkood jinaa bay ka cabiraan marka iltiqaab khataan waa kaas wa inzaalu lmaniyi ka labaadna waa manida imaanshaheedii buy manida imaanshaheedi qofka haddii manida ka timaado ama isagoo hurdo ha timaado ama isagoo soo jeedaba ha timaadee meerashadii waajib bay ku noqonaysaa wa marka qofku markuu seexo waxaynu u qaybinaynaa inuu xusuusan yahay ixtilaam ba horta la ydhahaa ixtilaam baa la ydhahaa uu seexanaya uu riyoonaya dabeetana manidii baa imanaysa marka halkaa waxay noqon doontaa inuu riyoodo laakiin waxba aynay ka imanin oo maradiisii wax qoyaan aanu ku arkin mi madhanay mise ma madhanay ma meedhanaya mise ma meedhanaya ma meedhanaya meedhasho waajibku ma aha marka waa riyooday mini baa timid maradiisii qoyin buu arkay ma meedhanaya mise ma meedhanaya ma meedhanaya sama ma waay muu riyoonin waxna mu arkin maradiisii qoynun bu arkay ma meedhanay mse meedhanay ya waa meedhanay waa meedhanay muxuu noqonayaa un daabitku inzaal lmaniy qofku haddii uu maniba markaa timaadaba oo arko ama ha riyoodo ama inuu riyoonin hadduu maniba ay soo baxdaba oo maradiisi ku arko waa meedhanay in meedha waajib ku noqonto walmowtu iyo geerida qofku markuu dhinto dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah inay meedhaan wa halaaatun saddexna takhtasu biha nisa dumarka ayaa la gaara wahiya alxayd walnifaasu alxayd oo dhiigga caadada wanifaasuna oo dhiiggii dhalmada walwilaadatu markaa wayna kala saarana wilaadada iyo nifaaska soo ma ya la kala saari kara ma kala hay wilaadadu waa dhalmadi uno dhiig lama socdo weeyaan gabadha wa waxaa loo yaqaanaa dhat ljafaaf ama dhat naqa waan arki doona insha allah tafaasiisheeda waay faslun wa faraa-id lgusli mee meedhashada waajibaadkeedu ama arkaanteedu arkaanna waa laga cabiraa waqtiyada qaar ka mid a ah. halaaatu ashyaaa saddex shay weeyaan anniyatu niyada ta koowaad wa isaalat najaasati najaasada suulinteeda in kaanat calaa badanihi jidhkiisa hadday saaran tahay wa iisaalulmaa iyo biyahoo la gaadhsiiyo ilaa jamiici shacri walbasharati jirhka iyo timaha oo dhan oo biyaha la wada gaadhsiiyo wa sunanuhu sunayaashiisuna khamsatu ashyaa shan shay weeyaan altasmiyatu bisinka oo lala yimaado wlwuduu qablahu iyo weysada wlwuduu iyo weysada o qablahu meedhashada ka horeysa mararu lyadi iyo gacantuna marya cala jasadi iyo walmuwaalaatu in la xidhiiriyo wataqdiimu yumna cala yusra iyo midigta bidixda markaasi laga horreysiyo laba shay halkan saddex bay noga dhigay mogta waa laba laakiin ka saddexaad wuxuu mariyay dariiqada imaam arraafici raximah llah marka laba laga dhiga oo isaalat najaasa laga reebana waa dariiqada imaam nawowi marka arkaantu maydhgu waa laba um niyada iyo jidhka oo dhan oo biyaha la gaadhsiiyo niyada qofku inuu niyoodo iyo jidhka oo dhan oo biyaha la wada gaadhsiiyo waa intaasu mid saddexaad unbu inogu dara sheekhu kaa saddexaad maxay waa isaalat najaasa isaalat najaasaduna ma rukni baa mise maaha waa isku khilaafeen ma baa yani faraaid lgusl arkaanta gusliga ka mid ba waa isku khilaafeen raafic isag wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa rukni wey ama waa waajib waajibaadka qusl kamid ah. imaam nawin wuxuu leeyay maya ka mid maaha waa laba shay oo keliya wey waa anniyatu iyo isaal mee ila jamiici shacri walbashaarati kaa nawibana raajixa waa qowl marjuuxa kaa raafic laakiin nijaastu hadday jidhka saaran tahay ya qowlkaa haddaynu qaadano isaalat in kaanat calaa badanihi laba meedho loo baahanaya in marka hore la meedho oo laga saaro haddana mar labaad lagu celiyo laakiin qowlka nawi markaan raacno dariiqada nawi markaan raacno hal mar baa ku filan jirka o dhan biyaha la wada gaadhsiiyo oo biyahaasi wixii nijaas jir ku yaalana ay qaadaanoo lagu nadiifiyo markaasa ku filan ba hal mar baa ku filan oo maca nijaasiba ay maarmayso mar labaad lagu celin maayo wa faraaid lgusli maydhiga waajibaadkiisu ama arkaantiisu alaaata ashyaa waxbaa culamada qaar ka mid a ah, oo meelaha qaar ka mid ah, a ka cabiraya arkaanusl bay ka cabiraya arkaanusl yay ka cabiraya anniyatu kauga horeya maxay waa niyada inama alacmaalu bniyaat acmaashu maxay ahaade niyada iyo kusa xasilay wa isaalat najaasati iyo najaasatoo la zuuliyo jidhkii laga zuuliyo in kaanat calaa badina jidhkiisa hadday saarantay wa isaalu lmaai biyaho la gaarhsiiyo ilaa jamiici shacari walbasharati jidhka dhammaantii iyo timaho dhammaantood oo la wada gaarhsiiyo oo lagu wada camimo wa sunanuhu sunayaashiisu khamsatu ashyaa shan shay weeyaan atasmiyatu bisinkoo lala yimaado bismi la yidhaahdo walwuduu qablahu iyo hortii oo la weysaysto inta aanu qofku meedhanin ayuu weysaysan doonaa weyse dhamaystiran wa imraaru lyadi iyo gacantoo mariya cala jasad marka gacanta jirka u mariyo biyaha wada gaarsiiyo si fiican jirka ugu nadiifiyo walmuwaalatu iyo in la xidhiidhiyo oo maydhiga intuu jirka qayb maadha qaybta kale aanu u nasanin oo goor dambuna maydhin eh, meydhitaanku israacraaco wa taqdiimulyumna caleyh salaam midigto bidixda laga horreysiyo oo dhinaca midig buu meydhi doonaa haddana dhinaca bidix buu ku xijsoon doonaa haddana jirko dhan buu wada meydhi doonaa markii wada shugi doona kaasina sunnayaashii halka aynu ku dayno sala allahu wasalama wbaaraka calaa muxamed waala aalihi wasaxbihi ajmaciin